looga hadlaa midkan hadda joogno baabulmubtada'i walkhabarina waa looga hadlaa baabulcalamina waa looga hadlaa baabu laa annaafiyati liljinsi wa fii baabi lmunaadaana waa looga hadlaa shan baabaa mufrad looga hadlaa shantaas mid walbaa istilaax gaara ayuu mufradku leeyahay darsigii horaanna ku qaadannay shanta istilaax in sha allahu su-aalaha beriya ayay ku jiraan oo adaa lagaa sugaa ama alismu lmufradu isimka la kali yeelay falmuraadu kan loola jeedo bihi ism mufrada haahunaa halkan halkan waa baablicraab maa shay weeye laysa muhanan aan ahayn walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn walaa mulxaqan bihimaa mid oo jamac iyo muhano la haleeshiyeyna aan ahayn walaa min alasmaa'i alkhamsata asmulkhamsanaan ka mid ahayn waxaa la yidhaha ism mfrada marka la joogo baabu craab baabu baabu macrifati calaamaati اcraab maa laysa muhanan waa waxaan muhano ahayn walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn walaa mulxaqan bihimaa mid la haleeshiyey jamac ama la haleeshiyey muhanana aan ahayn midna la haleeshiyey arki doonaa mulxaqaadda mulxaq bijamci mudakari saalim waxaa la yidhaahdaa shayga kelimadda loo ceraabaa sidii jamcumudakarsaalim shuruuddii jamcumudaksaalimna aan laga helin sidii jamcumudakarsaalima loo ecraabaa mana laga helin shuruuddii mulxaqulmuhanaana waxaa la yidhahdaa isimka sida muhanii loo ecraabaa shuruuddii muhanaana aan laga helin sidaasaa la yidhahdaa marka mufradku muhanana maahan mulxaq muhanana maahan jamac maahan jamac mulxaq jamacna maahan jamacna maahan mulxaq jamacna maahan asmaa lkhamsana maaha isim mufrada marka kala qaad ma marka la joogo xaalatu rafca isim mufrade dhammaan waxaa lagu rafciya damu mudakar iyo mu'anaf kala qaad ma leh karexraabku ka muqana iyo midka lagu qadara kala qaad ma leh maalaynsarifkiisa iyo munsarifkiisu kala qaad ma leh baabkan marka la joogo baabu macrifati calaamaati اlicraab waxa weeyaan mar wuxuu joogaa xaalatu rafco mar waa xaalatu nasbo mar waa xaalatuljar isimka mufradka xaalatu rafca marka la joogo mufrad lama kala qaado ah, mufrad oo dhan damaa lagu rafciya mufrad ha kala qaade dii lagu idhaahdo mufradka damada lagu rafciya waa kee waxaa tira mufrad lama kala qaado xaalatu rafcada mudakar iyo muanaf labadaba damaa lagu rafciya icraabku midku ka muuqana iyo kan lagu qadara labadaba damaa lagu rafciya midna waa lagu qadara midna waa ka muuqana munsarifka iyo maansarifka labadaba damaa lagu rafciyaa kala qaad ma leh had leeda xaalatu rafca marka la joogo mufrad kala qaad ma wuxuu ku yidhi sawaaun waxaa isku mid ah akaana noqoye almuraadu shayga loola jeedo bihi mufradka mudakaran mudakar ha noqdo milu muxamadin wa caliyin wa xamsata oo kale damaa lagu rafcina am kaana almuraadu ka loola jeedo bihi mufradka mu'anahan ha noqdo milu faatimata wa caaishata wa zaynada dama lagu rafcina kala qaad marka kan mudakerka mufradka mudakerka loola jeedo iyo mufradka mu'anafkaa labadoodaba damaa lagu rafcina ma la kala qaadayo wuxuu ku yidhi wa sawaa'an waxaa kaloo isku mid ah akaanati damatu damadu noqotayo daahiratan mid muuqata kamaa fii naxwi xadara muxamadun muxamedaa ir hadda muxamadun mufradkaas damaa lagu rafciga damaduna ka muuqata xadara ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab wa ficil maadi muxamadun faacilu xadara marfuucun wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhiri waa ka muuqata wa saafarat way safartay faadimatu saafara ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab wa taa calaamatu tamiis mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alixraab faimatu faacilu safarad marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakiri hadda muxamed waa mufrad faaimatu waa mufrad labadaba markii caamil rafciya ka hormaray damaa lagu rafciyo oo inuu rafcisan yahay calaamada lagu garana waa damo damaduna waa ka muuqataa labadaba midna waa mudakar midna waa mucanaf am kaana damadu ha noqoto muqadarata mid lagu qadara haddii damada xataa lagu qadarayo damaa lagu rafcina oo aysan muuqayn naxwo xadara waxaa yimid alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa iyo walqaadi qaadigii iyo waqi walaalkii fiiri hadda xadara waa ficil maadin alfataa waa faacil waa isim mufrada oo mudakara damaa lagu rafcina laakiin damadii waa lagu qadara walqaadina waa rafcisanya maxaa yeelay waxaa lagu cadfaa alfataa oo faacil wixii wax rafcisan lagu cadfana waa la rafciya soo maa alqaadi marka hadda damaa lagu rafcina calaamatu rafciisu waa damu laakiin waa lagu qadara cilada diidaydana waa iqal ah, waa iqal wa akii alfataayo ku cadfanta waa marfuuc damaa lagu rafcinaa laakiin damadu muuqame maxaa yeele akii waa isim loo idaafeeye almutaqalim waxaa lagu qadaraa damadii ya-da iyo ak meesha u dhaxay ah, ya-da ah, waxaan rabaa ya-da horteeda waa ak qa'da wey ya-da horteedaa lagu qadara ya-da lafteeda lagu qadari maa ya-da xarafka ka horeeyo qa'daa kaasaa lagu qadara ah, maxaa cilada loogu qadara waa maxay limunaasaba limunaasaba wanaxw tasawajad way guursatay leyla gabadha laylo laydhaa wa nucma gabadha nucmo laydhaa way guursatay hadda fiiri tazawaja waa ficil maadi mabniyu cala fatxi laa maxallo min alcraab wataw calaamatu ta'niif mabniyun cala sukuuni laa maxallo min alcraab leyla waa faacilu tazawaja waa rafcisan yahy waana mu'anaf icraabkana waa lagu qadaray cilada lagu qadaraa waa maxay ism maqsuura wey waa tacadud nucmaa laylay ku cadfanta waa marfuuc damadii waa lagu qadaraa ciladu waa maxay waa tacadud waa ism maqsuura labaduba waxaa leedahay layla faacilu tazawaja marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa altacadud wa nucma alwaaw xarfu cadfin mabnin cala alfatxi laa maxala min alexraab nucmaa macduufun calaa layla wاlmacduufu calى اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuurihaa atacadub wuxuu ku yidhi faina muxamed wakadaa faatima marfuucana labadaba waa la goday wa calaamatu rafcihimaa godkooda calaamada lagu garanaa addamatu daahiratu waa damada ka muuqato wlfataa wa milu waxaa lamida layla iyo wa nucma marfuucaatun saddexdaba waa la goday wa calaamatu rafcihina godkooda calaamada lagu garanaa damatun muqadara waa dama lagu qadara cala alalifi manaca min duhuurihaa inay damadu muuqato waxaa diiday atacduur suurtagalma maaha waalqaadi marfuucun waa la goday wa calaamatu rafcihi godkiisa calaamada lagu garanaa damatun waa damo muqadaratun lagu qadara cala alyaa-i maxaa diiday diiday min duhuurihaa inay muuqato afiqalu culays wa aqii marfuuc wa calaamatu rafci godkiisa calaamada lagu garanaa damatu muqadara waa damo lagu qadaraa calaa maa xarafka qabla yaailmutakalim yaailmutakalimka xarafka ka horeeya lagu qadaraa maxaa diiday ka muuqato manaca waxaa u diiday min duhuurihaa inay muuqato xarakatu munaasaba haada waxaa saaran xarakayada u oo kasraa isi mufrada waa ka gudubnay damaa lagu rafciyaa mana la kala qaado isi mufrada ah, mudaker iyo muanaf raabku miduu ka muuqana iyo mid lagu qadaraa munsari iyo maanansarina waa lamid ma la kala qaado wamaa jamcu tagsiri jamcu tagsiir jamcu tagsiirna maxaan soo ogaanay damaa lagu rafciya wax kale laguma rafciyo asna waa lamid mufradku lamidi la kala qaadi maa midka ay ka muuqaydo damadu oo xarakadu ka muuqay iyo kan lagu qadara waa isku mid mudakerka midka ah iyo kan mucanafka waa isku mid maalayansarifka midka ah iyo munsarifka waa isku mid jamcu tagsiir waa isku mid iyo ism mfrada waa isku mid damaa lagu rafciyaa mana la kala qaado mudaker muanaf mid iraabku ka muuqana mid lagu qadara munsarif ma la yansarif ma la kala qaado ma la kala qaado waama jamcu tagsiri jamcu tagsir falmuraadu ka loola jeeda bihi jamcu tagsir maa lafdi weeye dalla ku tusay calaa akara wax ka badan min inayni laba oo lab ah aw inatayni ama laba dhadig ah maca taqayurin isbedella jirkiisna ku tusay taqayurkaasoo fii siiqati mufradi mufradkiisa siiqadiisii ku sugnaaday jamcu tagsiir xadkiis waa kaas haddii lagu weydiyo lagu haha jamcu tagsiirka xadkiisa sheeg ama daabidkiisa ama tacriifkiisa waxaa lahahdaa maa dalla calaa akfara min inayni aw inatayn maca taqayurin fii siiqati mufradihi intaasaa lagaa rabaa macnahoodana waa inaad fahamtaan maxaa la yidhaahdaa jamcu tagsiir maa lafdi weeye dalla tusay calaa akara wax ka badan mitnayn laba oo lab ah oo mudakan ah laba mudakan aw inatayn laba mucanaf oo dhadig maca tagayurin isbedel iyadoo uu jiro fii siiqati mufradi mufradka sidii loogu dhawaaqayo aa la bedela jamcu tagsiirka sidii mufradka loogu dhawaaqayo waa la bedela bedelidaas waa maxay lix qaabaa loo bedela lixdiiu ku baraa hadda waxbaba kama tegin jamcu tagsiirka mufradka siiqadiisa waa in la bedelo laba calaamaad ku garana kelmaddu inay jamcu tagsiir tahay horta waa inay ku tusaa wax laba ka badan ugu yaraan saddexay ku tusi hadday kelmaddu hal mid ku tusto ama ay laba ku tusto lama yidhaha jamcu tagsiir ah. wixii hal shay ku tusa waa mufrad soomaa hal shay wixii ku tusa maxaa leedahay mufrad wixii laba ku tusana musana laakiin jamcu tagsiir waxa ugu yar waa saddex waa saddex iyo ka badan saddex hadduu ku tuso toban hadduu ku tuso kun hadduu ku tuso jamcu tagsiir laakiin calaamad kalaa lagaa rabaa halkaas kaliya kuma filan calaamad ala waxay tahy mufradkii sidii loogu dhawaaqay waa in la bedelay oo uusan sidiisi ahayn labadaas markaad aragto jamcu tagsiir mufradkii qaabkii loogu dhawaaqay waa in la bedelay waana inuu laba ka badan ku tuso labadaas markaad isku darato oo kelmadda labadaas calaamaad ku aragta leeda jamcu tagsiir wa anwaacu tagayur isbedelka nucyaalkiisa anwaacda almawjuudatu laga helayo fii jamci taksiiri sittatu lix wey qaabka oo mufradka loo bedela marka la rabo inuu jamac noqdo lix nuuc wey mufradkiya la bedela waxaa la rabaa inuu jamac noqdo oo jamcu tafsiir ah lix nuuca loo bedela lix nuuca loo bedela wa anwaacu taqayur isbedelka nuucyaalkiisa anwaacda almawjuudatu laga helayo fii jamci taksiiri sittatu lix wey الأول tagayuru isbedel bishakli shakalku isbedelo laysa ayru laysa hayru shakli mawjuuda maa laysa ayru laysa hayru tagayuri shakli shaqal isbedelay wax aan ahayn mawjuudan laga heli maayo shaqalka keliyaha wax laga bedela laysa hayru laysa hayru tagayuri shakli shaqalka isbedelkiisa aan ahayn mawjuudan laga heli maayo mufradka shaqalkiisaa la bedela xarafna lagu darima xarafna laga jarima wadaalika miaalka naxwu asadun hal libaax wa usdun libaaxyaal badan wa usudun libaaxyaal badan siinta waana reebi kartaa waana godi kartaa ah, labadaba kuu banaan inaad tidhaahdo usudun iyo inaad tidhaahdo usdun labaduba kuu banaan weliba waxaa badan in labadaba la godo usudun aa badan usuduun hadda fiiri usud xarafna laguma soo darin mufradkii mufradkii mabti wuxuu ahaa asaadun uu ahaa usudun a jamc libaaxyaal badan wey hal xaraf laguma soo darin mufradka xuruuftiisa hal xarafna lagama jarin kaliya maxaa la sameeyey shaqalkiiya la bedel awal xarafka ugu horeeya iyo xarafka labaad labaduba waa farxisanaayeen asaduun haddana maxaa la sameeyey labadiiba waa la goday usuduun ama waxaa la samaynaa kan koobaada laguda kan labaadna kan koobaad waa la goda kan labaadna sukuuna la saara waxaa la leeyahay usdun fiiri namirun shabeel waa numurun shabeello badan namirun namirun waa hal shabeel waa mufrad hal midu kutusa jamaca la rabaa in laga dhigo xarafna lagu dari maa xarafna laga jari maa keliya shaqalka la bedela namirun nuunku waa fadxisnaa miimtuna waa hoos dhigna waa kasrisnay marka jamc laga rabo nuunka iyo mimka labadaba damasa numurun shabeello fara badan fa ina xuruufa almufradi uu ku yidhi mufradka xuruuftiisii iyo waljamci jamaca xuruuftoodii fii haadayni lmiihaalayni labadan miihaal dhexdooda xaal xuruuftu ahaadeen mutaxidatun waa isku mid mufradka iyo jamaca xuruuftii maanta waa isku mid waa isku mid wاlاkhtilaafu maxay isku khilaafeen mufradka iyo jamca wاlاkhtilaafu iskhilaafka bayna almufradi mufradka iyo waljamci xaal u ahday iskhilaafka ka dhaxeeya inamaa wax kale maan huwa iskhilaafku fii shaklihaa waa shaqalkooda shaqalka bisa isku khilaafay asadun hal libaax usudun libaaxyaal badan namirun hal shabeel numurun shabeello badan aani nuuca labeeya taqayurun waa isbedel taqayurkeesoo haabitun ku sugnaada binaqsi nuqsaan laysa ayru laysa ayru taqayuri laysa hayru taqayuri naqsi mawjuudan naqsi isbedelkiis wax aan ahayn laga heli maayo mufradkiiya waxaa la samaynaa xuruuftiisiiyaa qaar laga xadfaaba fiiri mufradkii xuruuftiisii aa qaar la xadfaa markii xuruufta qayb la xadfaa macnuu badana jamacu noqona fiiri marka mufradka xuruuftiisa qayb la xadfo ayaa macnuu badana jamcuu noqona haddii xuruufta la dhammaystirana hal midu kutusa naqsi kaliya wey tuhamatun hal tuhmo qofkan hal tuhmaa lagu haysta ama qofku dilaya lagu haystaa ama waxbuu xaday ama qaad inu cunaya lagu tuhmsan yahay hal tuhmo hal mida lagu haystaa laba tuhmo kuma jiro hal tuhmo u fiirso tuhamatun hal tuhmo tuhmatun waa la dhihi karaa ah, oo iyaduna banaanta luqada tuhma in la yidhaha iyo tuhama tuhamun fiiri tuhamun tuhmooyin badan hal mar maaha tuhmooyin badan algu tuhma ah, dhowr dembiya lagu tuhma hal mid maaha tuhamun fiiri hadda marka tuhamun maxaa lagu sameeyey ee ta'dii u dambayda mufradka kaliya hala jaro markaasay waxay noqotay jamac inay tusto wa tuukamatun tuukamatun dacwa shiir waxaa qofka cuntada xoogaa iska badin ama waaba jirayo calooshuu la-yi marka cuntadii caloosha inta ku hallowdo uu aaryadii meeshay gadaal u bixi jirtay horey usoo baxe afku ka soo saara aaryo ur badan aaryada urta bada gadaal ina u baxdaalada caloosheer aada u shaqaynayn isagoo ka badjo ku celceliyey marka aaryadii qurunka aheedee la rabay inay gadaal u baxdo aa kor u soo baxe tuuqaamatun alaa dacwashiir soo ma jeedin jamac hadday tahayna tuuqaamun taada kaliyaad ka goynaya tuuqaamun dacwashiiryaal badan waa jamacay noqoya taadaas kaliya mara halka gooye fa anta adiga tajidu waad helaydaa aljamaca jamacii qad naqasa xaal uu nuqsaamiyey xarfan xaraf fii haadayni lmiaaleyni labadan miaal labadan miaal jamacii hal xarafu mufradkii ka nuqsaamiyey marka xaraf la nuqsaamiyaa macnihi batu jamcna wa huwa xarafkuwaa tawtada wa baaqi lxuruuf xuruufta inta kale xalaa xaali xaalkeeday ku sugan tahay bilmufradi mufradka ugu xaalaheed ahaali isbedelka saddexaad oo jamc lagu gaaro mufradka mufradkiia wax laga bedela jamcu noqona taqayurun waa isbedel biziyaadati taqayurkaasoo biziyaadati ziyaada ku sugnaaday laysa ayru laysa hayru ziyaada ziyaado wax aan ahayn mawjuudan mid la hela maaha mufradkii xoogaa ayaa lagu siyaadina naxwu sinwun laan geedka hal laana sinwun wa sinwaanun laamo badan waxaa la yidhi muf mufradka iyo inta kale way kala duwanyihin laakiin jamacooda iyo musanahooda maxaa lagu kala garta sinwaanun qinwaanun waxaa lagu kala gartaa musano marka laba laan la rabo oo laba la rabo musano la rabo nuunta waa la kasriyaa tanwiintana waa laga ilaaliya qinwani aa la idhaha sinwani aa la idhaha jamc markii la raba waa la tanwiiniyaa markaasaa sinwanun sinwanan fiil waa la tanwiinina markay musano tahayna kasro iyo bilaa tanwiinad ku garanaysa sinwani aa la laba laamood sinwanin haddii la yidhaahdo waa jamc sinwanan waa jamc marka mufradkiioo sinwun ahaa ah waxaa lagu daray wow dii gadaal maxaa looga daray alif iyo nuuna lagu daray musanahana xaad uga fahmayn musanaha asaga lama tanwiiniyo kasraana saaran saasaad ku fahmayn markaad inuusan musana ahayn markaasaad fahmayn musanaha asaga waxaa lagu yaqaan kasro iyo tanwiin la-aan hadduu jamc yahayna maxaad ku garane ah. ah, tanwiinta tanwiintaad ku garane sinwaanu waa ayru sinwaanin ah. waay marka hadda mufradkii waa sinwun jamcii waxaa lagu daray alif iyo nuun alif iyo nuun yaa ila socday si horta rumayla socotaan zaydun fiili zaydun alif iyo nuun haddaan ku darno musanu noqonaa zaydun annago waxba ka bedelin alif iyo nuuna ku darna zaydani sinwun haddii alif iyo nuun lagu daro sinwanin sinwanin musanihi iyo maxaa lagu kala garanaya jamac ha hadday tanwiin saaran tahay jamc waay ama ha nasbisanaado ama rafci sanaado ama ha jahnaado sinwaanin dhe sinwaanun dhe sinwaanan dhe waa jamc mar haddii tanwiin saarantaha haye mufrada dhin muane hadday tahayna tanwiintaa laga ilaala nuuntana waa la kasrina sinwani aa laleeyahay sinwani laba laamadooda sinwani aa laleeyahay araabic isbedelka afraad oo mufradka lagu sameeyo mufradka isbedel lagu samaynaya si uu jamc u noqdo kan afraad taqayurun waa isbedel isbedelkaasoo fii shakli shaqalka ahaaday maca naqsi nuqsaan ayadoo la jirto mufradkii horta shaqalka waxbaa laga bedelaa xuruuftiisiina waxbaa laga xadfaa markaasuu jamc noqona lafdigii mufradka ahaa afraadi xuruuftii oo lafdiga mufradka xuruuftii waxbaa laga xadfaa waa la nuqsaamina shaqalkiina waa la bedela jamcu noqonaa marka labaa la isugu daraa waa shaqalkii oo la bedelo iyo xuruuftii oo wax laga jaro naxwu sariirin hal sariir wa suruurun sariiryaal badan wa kitaabin hal kitaab wa kutubun kutub badan wa axmar mid gaduudan ama mid cas wa xumrun kuwo badanoo gadgaduudan ama cascas wa abyada mid cad wa biid kuwa badanoo cad tiriyaad sariirun waa hal sariir waa mufrad sururun sariir badan sariiryaal badan sururun maxaa ka maqan horta nuqsaantu halkayg waa jirtaa ya'di labada rood u dhaxayda nuqsaantu waa taas shaqalkiina sariiru siinku waa fadxisnaa ra'da oo ku xigtaana waa kasrisaneed sururun laakiin siinkii iyo raadii koobaadba waa la damiya damaa marka shaqalkiina waxba laga bedelay nuqsaanna waa la geliyey kitaabun kutub fiiri kutub maxaa horta ka nuqsaamay alifkii shaqalkiina kaaftu marka hore waa kasrisaneed hadda waa la damiyey taadu waa fadxisaneed waa la damiyey waa axmar mid gaduudan ama mid cas waa xumrun kuwa badanoo gaduudan fiiri mid axmar markaa jamcayda maxay leedahay xumrum miimka iska reeb xumrum lian yahdiya allaahu bika laan yahdiya allaahu laamta iska fadxi haddaa rabtana waa kasri kartaabe eh sida cumdatulqaari bukhaariga sharxiisa ku taalla lian waa dhigi kartaa la'anna waa dhigi kartaa la'antaana badan laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacami min xumri nacami marka fiiri ximaar ximaar waa dameer marka la jacina maxaa la ihahdaa xumurun miimka la godaa xumurun kaanahum xumurun mustanfira qur-aanka la adeegsadaa kaanahum xumurun mustanfira xumurun miimka waa la godaa marka haddaad xumrun aragto mufradkii muxuu noqonaa ximaar haddaad aragto xumrunna mufradkii muxuu noqonaa axmar axmar keliya maxay ku kala duwan yihiin miimka oo la sukuuniyo iyo miimka oo la godo soddoma la saaro intaasi kula duway midna waa jamcu ximaar midna waa jamcu axmar ha isku qaldin hadda marka hadda xumrun mufradkii maxaa ka maqnoo la nuqsaamiyey hamsadii shaqalkiina waa la bedelay xaadu awal sukuuna saar hadda damaa la saaray miimka awal fadxaa saar hadda sukuuna la saaray wa abyad hal midoo cad oo mufrada biidun kuwa badanoo cadcad abyad biidun maxaa mufradkii maqan hamsadiyaa maqan صaxiix hamsadiyaa maqan shaqalka maxaa la bedelay biid ba'du awal sukuunasan hadda waa la kasriyey ya-da awal waa fadxisanaan hadda waa la sukumiyey alkhaamis nuuca shanaad oo isbedelka isbedelka nuuciisa shanaad mufradkiya waxaa la rabaa jamc in laga dhigo jamcu tagsiir qaabka loo bedelo shanaad taqayurun waa isbedel taqayurkaasoo fii shakli shaqalka ku sugnaaday maca siyaadata iyadoo siyaada ku jirto mufradkii shaqalkiisiina waxbaa laga bedelaa xuruuftii mufradkana waa la siyaadina oo wax aan awal ka mid ahayna lagu soo dara naxwu sababun hal sabab wa asbaabun sababo badan wa badalun hal geesi wa abdaalun geesiyaal badan wa hindun gabadha hindaw keligeeda wa hunuudun hindooyin badan wa sabcun dugaag hal jooga wax wa sibaacun dugaag fara badan wadibun hal uubato ama hal yeey ama hal ey dibadeed wadi'aabun uubatooyin badan wa shujaacun hal ninoo geesiya wa shujcaanu niman badanoo geesiyaal fiiriya meesha sababun waa mufrad hal shay u tusaa hal sababa jamci waxaan leenahay asbaab maxaa lagu soo siyaadiyey horta hamsada iyo alif labadaasaa lagu siyaadiyey wa badalun shaqalkiina waa la bedelay ilaa awal siinku waa fadxisanaa haddana waa la reebay soo ma jeedid waa baadaalun hal ninoo geesiya wa abdaalun geesiyaal badan maxaa lagu soo siyaadiyey hamso iyo alif hamso iyo alif shaqalkiina baadaalun baad waa fadxisaneed haddana sukuuna la saara wa hindun gabadha lahaa hindo wa huruudun hindooyin badan maxaa lagu soo siyaadiyey wowga shaqalkana hadu awal waa kasrisaneed haddana damaa la saaray nuuntu awal waa sukunsaneed haddana damaa la saaray waa sabcun dugaag sabc waxaa la idhaha bahalka duurka ku nooloo wax cuna oo qaraagta oo ah hay waa saas waay ha uubato waay dhurwaana maahan ogow iyo waraabee waraabee dhoodoo ku fasirayaan waa hmm. marka dugaag asaga fiiri waa magac jinsi waa ismu jinsi sabcu moogtahay waa isku jinsi dhurwaagii waa soo gelaa shabeelkii waa soo gelaa warabihii waa soo gelaa libaaxii waxaa kolli marka la yidhahdo sabc waa baharka bahalka duurka jooga wax cuna dhammaan waa magac ka dhaxeeya sabcun dugaag wa sibaacun dugaagyaal fara badan maxaa la siyaadiyey alifta xarakadii shaqalka mufradka maxaa la bedelay siinki awal waa fadxisanaa kasraa la saaray ba'dana waa fadxisaneed waa la god waxa weeya waa godmeed waa la fadxiyey waa diibun uubato waa midkan wey diibun waa bahal eyga u egoo duurka joogo khatar ah xoolaha laaye ah, dhurwaa maaha waraaba maaha waraabaha u qaadan shaqa umal kumaba ekaba ey iyo waxaa isku eg ey iyo miya iyo waraabaa isku eg ma isku eg ah, isku magacna maahan isku muuqaalna ma leh bal kuntubta qawaamiista u laabo hadde maxay leedahay dibun diaab eeyo waxaad tidhahdaa uubatooyin badan ama uuley badan diaab maxaa la soo siyaadiyey alifka shaqalkiina dibun uu ahaa dibun diaab maxaa la bedelay hamsada shaqalkeediyaa la bedelay hamsadii awal sukuuna saarna hadda fadxa la saaray wa shujaacun halinoo geesiyaa wa shujcaanu niman badanoo geesiyaal ah shujcaan maxaa la soo kordhiyey horta waxaa la soo kordhiyey nuunta nuunta bal aan idhaahno nuunta aan idhaahno alifkii alifkii kale in lagu soo bedelay aan ka dhigaynaa waaya shaqalkii maxaa la bedelay shujaac jiimka shaqalkiisiyaa la bedelay awal fadxaa saarneed hadda waa la sukuni hmm. iyo caynka shaqalkiisiina waa la bedelay oo hadda awal aakhiru kelimuu haya hadda dhexduuba galay dhexduu gala awal aakiru kelimuu ahaa awal caynka laguma xisaabtamo mar hadduu aakiru kelimada caamilka iska leh asaadis isbedelka lixeeya isbedelka lixeeya kelmaddii mufradka ahayd aa la bedelaa markaasay jamac noqoneen asaadis taqayuru waa isbedel isbedelkoo fii shakli shaqalka ku sugnaaday maca siyaadati ayadoo siyaada la jirto naxwu maca ziyaadati iyo wa naqsi jamiican xala dhegi saddexdii baa lagu samaynaa fiiri shaqalkii waa la bedelaa xaraf waa laga jaraa waxna waa lagu daraa soo ma jeedin asaadis taqayurun waa isbedel isbedelkoo fii shakli shaqalka ahaaday maca ziyaadati iyadoo siyaada la jirto iyo waa naqsi nuqsaan jamiican xala dhegi saddexdiiaa lasugu daraa shaqalkii waxbaa laga bedelaa xarafaan ku jirin waa lagu soo daraa xuruuftii ku jirta qaybaa la xadfaa soo ma jeedin de haddaadaad saacaddan hurido caawan ayaa ku hurday waay نحو kariimun kuramaa kariimun kuramaa kariimun nin wanaagsan kuramaa kuwa badan wanaagsan kariiman nin deeqsiya kuramaa niman badanoo deeqsiyaal ah eh. wa raqiifun muufi ama kimis ama rooti wa ruqafaa iyo rooti badan ama mufo badan wa kaatibun hal ninoo wax qora wa kutaabun kuwo badanoo wax qora wa amiirun hal amiir wa umaraa badan iiriya marka halkan iiriya kariimun kuramaa kuramaa horta maxaa la nuqsaamiyey ya-di oo raada iyo miimka u dhaxayday maxaa la soo siyaadiyey alif iyo hamso waaya shaqalkiina aan fiirino kariim fadxadaa saareed kaafta haddana waaba la goday ra'dana kasraa saareed haddana waa la fadxiyey wa raqiif hal xaboo kimis ah hal xaboo muufa waruqfaan dhe waruqfaan kimis badan ama muufa badan raqiif ruqfaan ruqfaan maxaa la soo siyaadiyey alif waa la gartay maxaal iyo nuunka maxaa la nuqsaamiyey ya-dii shaqalkiina maasha ra'dii iyo kaynkii labadaba waa la bedelay waa la bedelay wa kaatibun hal ninoo qoraay ah kaatibun wa kutaab kuwa badanoo wax qora ka kutaab maxaa la soo siyaadiyey taab maxaa horta waxaan rabaa maxaa la nuqsaamiyey kutaab alifkii kaafta ku xigaa la maqan maxaa la soo siyaadiyey yah ta ha isku dhiibina alifka dambale oo taada ka dambeeya la soo siyaadiyey shaqalkiina shaqalkiina kaafta awal waa fadxi sanad hadda damaa la saaray taaduna sax waa la bedelo awal kasraa saareen waamiirun hal amiira umaraa amiiryaal badan amiirun umaraa maxaa la nuqsaamiyey ya-dii maxaa la soo siyaadiyey alif yo hamso xarakada maxaa la bedelay waxaa la bedelay hamsada iyo miimka labadaba waa la bedelay labadaba waa la bedelay waay ya rada rada waa kelimada xarafka ugu dambey iska daaya kaas icraaba eh, iska lahaa awalba ya kutaab ha صaxiix kutaab maxaa la soo siyaadiyey ta siyaada oo shadka ah maasha allah maasha allah ardadaas waa arda u fahamtay jazaakum allahu khayr wa haadihi اanwaacu nuucyaalkan fiiriya wa haadihi اlanwaacu nuucyaalkan kulluhaa dhammaanteed takuunu waxay ahaanaysaa marfuucatan mid lagu goday bidamati dam waxaasoo dhan ah, lix nuuc ayuu ku imaan karaa jamcu tagsiir soo maaha kala qaad male jamcu tagsiir dhammaantiis damaa lagu rafciya icraabku ha ka muuqdo ha lagu qadaro kala qaad male mudakar ha noqdo mucanaf ha noqdo munsarif ha noqdo malansarif ha noqdo jamcu tagsiir lama kala qaadin sida mufradkiiyo dama lagu rafciya وhaadihi اanwaac nuucyaalkan kuluhaa dhammaanteed takuunu waxay noqonaysaa marfuucatan mid la goday bidamati dama lagu goday sawaaءun waxaa isku mid ah akaana almuraadu waxaa loola joodaa ahaaye min lafdi اljamci jamca lafdigiisa mudakaran naxwu rijaalun rag badan wa kutaabun kuwa badana wax qora am kaana almuraadu kan loola joodaa ha noqdo minhu lafdiga mu'anaan naxwu hunuudun hindooyin badan wazayaanibu zaynabyaal badan wa sawaaun akaanati damatu damadu ha noqoto daahiratan mid ka muuqata kamaa fii hadi اamila miaaladan damadu waa ka muuqeen ilaa waa saxiix aakiri rijaalun kutaabun hunuudun zayaanib waa ka wada muuqane kamaa fii hadi maila amila kamaa fii hadihi اamilati am kaanad ha noqoto damadu muqadaratan mid lagu qadaraa kamaa fii naxwi sukaaraa kuwo badanoo marqaansan sakraan uu ahaa mufradku sakraan hal ninoo marqaansan hal ninoo marqaansan jamac ka dhig marka sukaara kuwa badanoo marqaansan wixii lagu sameeya baa laga raba lixdii nuuc nuuca lagu sameya hadhawaad soo fiirina wa jarxaa kuwa badan oo dhaawaca hadda dhihi mayno rag dhaawaca waxaan dhihi karnaa jarxaa rag badan oo dhaawaca waxaan dhihi karnaa jarxaa dumar dhaawaca waxaan dhihi karnaa jarxaa rag iyo dumar dhaawaca maxaa yeele mufradkiya wuxuu ahaa jariix ah, wanaaba naqlan canhu duu faciilin naxwu fataatin aw fatan kaxiilin ina maaligeed ugu tegi doontaan insha allah di alla idin gaarsiiyo soo kobcdaan waxa weeyaan faciil ah, oo bimacnaa mafcuul ah mudakar iyo muanaf oo iskugu mid ah, ma kala laha qatiil bimacnaa maqtuuc jariix bimacnaa majruuc waa isku mid rag iyo dumar faciil bimacnaa mafcuul mar hadduu yahay rag iyo dumar isuyaa loogu adeegsadaa jariix nin dhaawaca jariix gabar dhaawaca laleeyi ma kala laha labadood waa iskugu mid marka laakiin sukaara waa rag oo mufradku wuxuu ahaa sakraan hal ninoo marqaansan sukaara kuwo badanoo marqaansan wa jarxaa jarxaa rag badan dad badanoo dhaawac iska dhe dad badanoo dhaawaca oo qarax ku dhacay jarxaa mufradku muxuu ahaa jariix u ahaa jariix u ahaa mufrad jariix uu ahaa waa naxwu cadaara gabdho badanoo bikaarooyin ah cadraa ay ahayd mufradin cadaara gabdho badanoo bikaarooyina ah. wa xabaala gabdho badan oo uur leh xabaala mufradku wuxuu gabar uur leh xublaa a laba nuuc loo jamciy jamcu nusaalim marka laga dhigaa xublayaatun aa la yidhahda jamcu nusaalimka xublayaatun aa la jamcu tagsiirkana xabaala aa la yidhahda gabdho badanoo uurle xabaala xabaala mufradkii xubla uu ahaa hadda fiiri sukaara jarxa cadraa xabaala dhammaan markaad rafcinayda maxaad ku wada rafcinaya jamcu tagsiirkaas dam laakiin damadii waa ku qadaray ka muuqame waay taquul waxaa leedahay qaama arijaalu rag badna ayaa istaageen wazayaanibu zaynadooyinkiyaa istaageen labada marka hadda maxaa lagu rafciyey damo damo ka muuqata waa ka muuqata damo soo aqama rijaalu wazayaanibu fatajiduhumaa labadaas lafdi waxaad helaydaa marfuucayni xaalo ay laba lagu rafciyey bidamati damo adaahirati ka muuqata wa taquulu waxaa leedahay xadara aljarxa kuwii dhaawacaha ayaa yimaadeen waalcadaara gabdhihii bikaarooyinka ayaa yimaadeen aad leeda fiiri xadara waa ficil maadi aljarxa waa faacil wlcadaara waa ku cadfantahay labadu waa rafcisany aaw calaamatu rafci waa damo lagu qadarayo alifta cilada lagu qadara waa maxe atacadud fayakuunu wuxuu noqonaa kullu mid kastoo min aljarxa iyo walcadraa ka mid ah marfuucan ku lagu goday bidamatin muqadaratin dama lagu qadara cala alalifi waxaa u diiday inay ka muuqato manaca min duhuuriha atacadud tacadudaa diiday suurtagal ma aha allahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaarak calى nabiyina mxamed